بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المصنف رحمه الله فصل fasalkani wuxuu ku saabsan yahay rukniga afraad ee arkaanta dabxiga hore waxaan usoo sheegnay in dabxigu afar rukni leeyahay dabxun wadaabixun wadabiixatu waaala marka saddexdaa hore ee dabxiga iyo daabixa iyo dabiixada horaan uga soo hadalnay halkanna mualifku wuxuu ka gudagelayaa rukniga afraad ee ahaa aaladii aaladii wax lagu gowracay wuxuu yihi raximah اllahu tacaala yaxilu waxaa xalaal ah dabxu maqduurin calayh xayawaan la awoodo oo gacanta lagu hayo gowraciisa ayaa xalaal ah oo waxa weye gowracaas ayuu xalaal ku noqonayaa wajarxu hayrihi hayri maqduurin calayhi midaan la awoodi karin oon la qaban karin waxa weeye dhaawaciisa ayaa bannaan laguna gowraco laguna dhaawaco bikulli muxadadin wax walboo af leh muxadadkaasoo yajraxu nabaraynaya wadalika miaalka xadiidin sida bir afla weeye wanuxaasin maar afla weeye wadahabin dahab afla weeye wakhashabin looxi weeye hadduu af leeyahay waqasabin iyo qasabkii waxajarin dhagaxii wasujaajin waxa weye quraaradii ilaa dufran cidi mooyaane wasinan ilig mooyaane wasaa'ir alcidaami iyo lafaha intooda kale wuxuu ku yidhi xayawaan walba oo waxa weeye gowraciisa uu suroobayo oo gacanta lagu hayo wuxuu xalaal ku noqonayaa in la gowraco oo la jaro xulquumkii iyo marigaan horey usoo sheegnay xayawaanka aan maqduur calayhi aan ahayn ee aan waxa weye la qaban karin sida ugaadhi iyo xayawaankii dabjooga ahaa ee baxsaday sida awrkii cararay iyo wixii la midka ahaa waxaa asaga gawriciisu uu noqonayaa in la nabareeyo oo dhaawac loo geysto meel kasta oo jidhkiisa ka ah laga dhaawaco oo la awoodi karo isla markaa dabxiga iyo jarxigaasi waxay ku xasilayaan shay walbo af afkaasina uu waxgoynayo yajrax uu waxgoynayo sida bir muxadad oo sida mindidii iyo sakiintii seeftii warankii wamuxadadin nuxaas iyo maar af leh iyo dahab af leh iyo khashab loox af loo sameeyey waa qaab qaabkana waan garanayna asna hadduu af leeyahay waxajarin dhagax af leh wasujaajin quraarad ayadna af leh waxaasoo dhan haddii neefkii laga dhiijiyo oo hadduu la gowracayana waxa weeye labadii hunguri la gooyo haddii waxa weeye yani neef ugaadha uu yahayna in markaa lagu dhaawaco markaa sidaa lagu dilo ayuu eh, xalaal ku noqonaya waaya waxaa laga soo reebay uun eh, wixii afka lahaa ciddida iyo iliga ciddida iyo iliga iyo lafaha saddexdaasa laga soo reebay markuu leeyahy mualifku wasaa'ir alcidaam yacni iligii wuxuu ka dhigay nooc lafti ka mid ah ila ilig laftiisu waa laf asal ahaan marka wasaa'ir alcidaam markuu leeyahy waa saas marka ciddidii iyo iligii iyo lafihii kuwa ay wax laguma gowrici karo waxaana masladaas soo sheegnay daliil u ah xadiidkii saxiixan ku sugnaa uu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma anhara dama dhiigga waxa quba ee dhiigga daadiya wadukira smullaahi calayh magaca ilahina lagu xuso fakuluuhu cuna marka halkaa waxaa laga fahmay inuu wax yani xadla u yahay af leh ille wax dhiigga daadinaya waa wax af leh waay laysa sinna wadufra aan ahayn ilig iyo ciddi وسأxadiثكم عan ذلika kaa waa idinka sheekey doonaa buu nبgu hi عalayه الصلاaةu وaسلاaم أma الsinu iligii miyaa facadmu laf wey وama الظfru cididii miyaa famud اxabashati xabashida mindideedii wey marka saasuu nebigu ku tacliyay عalayhi الصلاaةu وaسلاaم labadaasi ayaga hadii wax lagu gowraco ama lagu birayo neefki xalaal ma noqonayo marka xadiidka waxaa lagu sheegay iligii waxaa la haleeshiiyey lafihii intooda kale lafihii intooda kale ayaa la haleeshiiyey waayahay marka laiska reebay in lafaha wax lagu gowracana laba macnoba waa lagu macneeyey qiil baa wuxuu leeyahy waa tacabud ilaahay baa nagu addoonsaday oo cilladii lama garanayo qiil kalena wuxuu leeyahay waxaa lanooga reebay inaan lafaha wax ku gowracno maxaa yeelay lafuhu waxa weeye zaadu ikhwaanina min aljin jinka ayaa sahay looga dhigay marka haddii eh, lagu gowraco dhiiggiibaa maraya way nijaasoobaysaa saasaa la iskaga reebay yaxilu waxaa bannaan dabxu maqduurin calayhi neef la awoodo gowraciisa wa jarxu hayrihi iyo midaan la awoodin in lagu dhaawaco bikulli muxadadin wax walbo af leh yajraxu oo wax goynaya ka xadiidin sida birtii wa nuxaasin maartii wa dahabin dahabkii wa khashabin looxi wa qasabin qasabkii wa xajarin dhagaxii wa sujaajin quraaradii ilaa dufran cidi mooyaane wasinan iyo ilig wasaa'ir alcidaami lafaha intooda kale falow qatalahu hadduu ku dilo bimuaqalin wax culus ama mase iqali ama shay afle culayskii ku dilo wadalika miaalka bunduqatin sida dhoobadii engegnayd weeye wa sawtin iyo waxa weeye ushii ama qoolkii wa sahmin iyo leebkii leebkaasoo bilaa nasrin caarad aan lahayn walaa xadin afna aan lahayn ama mase sahmin leeb iyo bunduqatin dhoobo mase jaraxu waxaa dhaawacay naslun caarad wa ahara fiihi waxaana saameeyey curdu sahmi leebka ballaciisa fii muruurihi markuu sii marayay wa maata bihimaa labadoodun uu ku dhintay awmase inkhanaqa wuxuu ku cijismay bixubuulatin shabag awmase asaabahu waxaa ku dhacay sahmun leeb oo fa waqaca wuxuu ku dhacay biardi dhul awmase jabalin buur uma dabeetna saqaa uu ka sii minhu buurta ama dhulka uu ka shalwaday xaruma xaaraan noqonaya wuxuu ku yidhi haddii uu xayawaankii uu ku dilo shay culays leh aqal waa shay culus eh, ama shay afleh culayski laba shay buu sheegay marka shay culus oon af iyo shay af leh laakiin afkiisiba ku dilin culayskiisii buu ku dilay kaa horo marka inoo keenay saddex tusaale wuxuu idhi ka bunduqati bunduqadu laba macnaa way leedahay aalad wax lagu waarsado wax lagu tuuro oo dhoobadaa la gelin jiray iyo dhagax iyo wixii la midka ah dhoobo wareegsan ayaa la gelin jiray oo lagu talgalay ugaadha inay lagu qabto ama lagu dhufto dabeetana waa lagu tuuri jiray sida innaga qoriga aan isticmaallo oo kale o ahayd marka aalad lagu waarsada loo isticmaali jiray bunduqada aalatun yurmaa biha aalad wax lagu tuuray ahaan jirta waxaa kaloo loo isticmaalaa bunduqada bimacnaa dhoobo engegan waa dhoobadaas ka baxaysa bunduqada dhoobada bunduqada ka baxaysa ayaa sidoo kale loo isticmaala ama dhagaxa wareegsan ama dhoobadaa wareegsan engegan ee waxa weye laga tuurayo bunduqada taasaa looga jeedaa marka bunduqadaasi laa shaka af ma way wareegsanta waa mudawar marka hadday culeyskeeda ku disho ugaadhi ama leeb la tuuro ama waxa weye ul ku dilo ul qool ku dilay ama bur buu ku dhuftay ama leeb aan af lahayn caaradna aan lahayn ayuu ku tuuray leebkii baa diray culayskiisu ku diray marka leebka afna ma leh uu ku dhaawaco caaradna ma leh laakiin culayskiisuu ku dilay intaasba waxa wey miaalkii hore u yihiin hay culus aw iqali muxadadin waxa af leh culayskiina waxa weeye tusaale ahaan leeb caarad leh ama af leh caaradiisiibanu ku dilin culayskiisiibuu ku dilay kaasna waxa weyaan iqali muxadad tusaalihiisa ama sakiin ayuu ku dilay mindi aan af lahayn laakiin culayskeediibuu ku dilay culayskeedii mindida ayuu ku dilay oo ku gowracay laakiin mindida af male ay wax ku goyso intaasoo idil waxa weeye neefkii lagu sameeyo ee waadhi lagu dilo waxa weeye xalaal ma noqonayso sidoo kale hadduu ku dilo ugaadhii leeb iyo dhoobo ingegan ama wuxuu ku dhaawacay leeb caaradi isla markaa leebka culayskiisiina wuu saameeyey oo waxa weye markii uu sii mariyay neefkii ayuu culays saaray culayskii iyo waxa iskuu darmaday iyo caaraddii curdusa leebka ballaciisii iyo afkiisii isagoo culus oo ku dhacay iyo asagoo afkiisii ku jeexay labadaas isku daray waaya markuu sii marayay jidhkiisii ayuu eh, labadaas ku dhaawacay oo ku dilay ama neefkiibaa yacni ciijismay oo waxa weeye shabag buu ku dhaco uu ku ciijismay ama leeb ayaa ku dhacay neefkii dabeetana dhul buu ku dhacay dhicitaankii dhulku ku dhacay ayuu u dhintay ama buur buu darafkeed buu taagnaa uu ka soo dhacay buurtii dabeetna dhulku ku soo dhacay soo shalwaday marka saasuu ku dhintay intaasoo dhan waa xaaraan markan aan leenahay shay culus ayuu ku dhintay sida maalan waxa wey dhoobadii iyo ushii iyo wixii la halmaada shay culus markaa mawquuduu noqonaya mawquudaduna waa bakti de neef la ganacgooye markan aan leenahay wuxuu ku dhintay leeb iyo dhoobo wada socda Ah, iyo wixii la halmaadeen dib ka sheegnay sida maalan inuu leebka marna afkiisii iyo culayskiisi ku wada dilay intaasoo dhanna waxay noqonaysaa laba sababba ku dhintay sabab mubiixa iyo sabab muxarima sabab waxa weeye shaygii iyo sabab xaaraamtimaynaya markaa sababkii muxarimkaa baa la hallibay ida ijtamaca alxalaal walxaraam gulliba alxaram waa kii qaacidadu ahayd markan uu meel ka soo dhacayna neefkii intuu leeb ku dhacay uu soo shalwado oo ku soo dhacay maalan buur buu saaraa buurtii ka soo dhaco dhulku ku dhacay markaasna waxa weeye wuxuu noqonayaa mutaradiyuu noqonaya marka nuciismana munkhaniquu noqonaya marka munkhaniqa iyo mawquuda iyo mutaradiya meesha ku kulma intaaba aayadda qur'anka inoo tilmaantay inay bakti yihiin anwaaca baktiga ka mid ah mar haddaan neefkii aan la gowracin aan la biraynin oo waxa weye asbaab kale ku dhinto sida ganacgoyn iyo inuu cijismay iyo inuu meel ka soo shalwada ka soo dhacay intaasoo dhan waxa weeye bakti buu noqonaya wuxuu hi falow qatalad hadduu ku dilay bimuaqalin shay culus aw mase iqali muxadadin shay afle culayskii ka bunduqatin sida dhoobada ingegnayd ee waxa wey lagu ugaadhsanayay wa sawtin iyo ushii wa sahmin leebkii bilaa naslin ee caradda aan lahayn walaa xadin afna aan lahayn aw mase sahmin leebi bunduqatin dhoobo engegan aw mase jaraxaw waxaa dhaawacay nasrun caarad wa ahara fiihi waxaana saameeyey curdu sahmi leebka ballaciisii fii muruurihi markuu sii marayay jidhkiisii wamaata dabeetna ku dhintay bihimaa labada arimood oo wada jirba ugu dhintay amase inkhanaqa neefkii ayaa iskii ugu cijismay bixubuulati shabag shabag buu ku dhacay u socday ogaadhaysa u socotay shabagii bay gashay dabeetna shabagii baa ciijiyey saasay ku dhimatay amase asaabahu waxaa asiibay sahmun leeb dabeetna fawaqac wuxuu ku dhacay biardin dhul amase jabalin buur uma dabeetna saqada minhu uu ka sii dhacay waxa weeye buurtii oo dhulku kusoo dhacay dabeetna saas ku dhintay xaruma xaaraan buu noqonaya walow asaabo hadduu asiibo sahmun leeb bilhawaaya hawada hadduu ka asiibo hawada sare asagoo lalaya fasaqada dhulku ku soo dhaco biardin dhulku kusoo dhaco oo wamaata u dhinto xalla xalaal buu noqonayaa shimbirkii asagoo hawada lalaya ayuu kani tuuray saa'idka ah dabeetna leebkii baa ku dhacay uu soo dhaco dhulku ku dhaco u dhintay xalaal buu noqonayaa tii haddana soo dhaafaysa waxay ahayd masale u dhow waxa weeye ogaad buur saaran ayuu toogtay dhulkii ku soo dhacday waxa weeye xaaraan bay noqonaysa maadaama laba sababood oo midna mubiix yahay midna muxarim yahay ay ku kulmeen waa leebkii ku dhacay iyo dhulkanay ku soo dhacday tanna waxa weeye shimbirkii hawada lalayay ayuu leeb ku dhacay dhulku ku soo dhacay xalaal buu noqonayaa maalimi oo maxaa shimbirka looga soo reebay shimirka waxaa laga soo reebay maxaa yeele sinaba shimirka logama ilaalin karo dhulku inuu ku soo dhaco laabudda inuu soo dhaco marka waa la iska cafiyey arrinkaas waxay la mid tahay sida yani ogaar lugaheeda ku taagan oo inta la toogtay dhulka ku dhacday oo sidaa ku dhimatay saasay la mid tahay marka shimirka hawada lanaya laabudda inuu maartay dhulka ku soo dhacaa marka waa la iska cafiya lagama ilaalin karo idaa daaqa alamru ittasaca wاlmashaqaةu tajlib الtaysiir walow asaabau hadduu asiibo sahmun leeb bilhawaai hawada isagoo lalaya shimbirkii hadduu asiibo oo fasaqada uu ku soo dhaco biardin dhul wa maata uu dhinto xalla xalaal buu noqonaya wayaxillu waxaa xalaala alistiyaadu in lagu ugaadhsado bijawaarixi sibaaci dugaga kuwooda wax dhaawacaya waayri iyo shimbirihii kuwooda wax dhaawacaya wadalika mitaalka kelbin sida aygii weeye wafahdin haramacadki wabaazin shimbirka baaska ah washaahiinin iyo shimbirka shaahiinka loo yaqaanay gorgorka u eg bishardi kownihaa inay tahay shardigeeda waxaa weeye inta aan soo sheegnay jawaarixdaas mucallamatan mid la tababaray wadaalika musawaruka waxaa lagu suuriyey bian tansajira inay waxa weeye joogsato jaarixatu sibaaci dugaagga teeda wax dhaawacaysa bisajri saaxibihaa saaxiibkeed markuu joojiyo watasarsira ay dirsanto biirsaalihi diritaankiisa wayumsika asayda ugaadhiina uu qabto walaa yakula minhu una waxba ka cunin waaya wayushardu waxaa la shardiyaa tarku اlakli cuniddii inuu ka tago ayaa loo shardiyaa fii jaarixati طayri shimbirta teeda wax dhaawacda ee lagu ugaarsado fi adhari muctada haddaan qaban wayushardu waxaa la shardiyaa takaruru hadihi اlumuuri arrimahan inay soo noqnoqdaan bxayu meel yadunnu baxayu meel yadunnu uu u malaynayo kii waarsanayay ta'aduba aljaarixati waxa weeye jaarixadii inay edebsatay oy tababaratay wuxuu ku yidhi halkan wuxuu ku tilmaamaya horta wixii lagu ugaarhsanayey xayawaanaadkii lagu ugaarhsanayey ayuu halkan ku tilmaamaya marka waxyaabaha lagu ugaarhsado waa laba nooc waxna waa dugaag waxna waa shimbiro marka wuxuu ku yidhi waxaa xalaal ah in lagu waarsado dugaagga wax dhaawaca iyo shimbiraha wax dhaawaca jawaarix marku leeyahy waa jamcu jaarixa waa xayawaan kasta oo awood leh oo ama ciddidiisa hadduu shimbir yahayna ciddidiisa wax ku dhaawacaya haddii uu dugaag yahayna micidiisa ku dhaawacaya kaasaa jaarixa la yidhahdaa mufradkii waa kii wax nabaraynaya ama wax dhaawacaya jawaarixna waa un jamcii jaarixa marka dugaagga wax dhaawaca iyo shimbiraha wax dhaawaca in lagu weerarsado ayaa bannaan waxaa ka mid ah dugaagga wax dhaawaca aygi iyo harmacadkii iyo shabeelkii shimbiraha wax dhaawacana waxaa ka mid ah baaskii iyo waxa weye aboodigii iyo gorgorkii iyo wixii la midka ah way bannaanta laakiin waxaa shardi ah jawaarixdaas dugaagga iyo kuwa shimbirahaba inay ahaadaan kuwa tababaran oo seebay aan ku garan karaa saddex calaama hadii la helo weya calaamada koobaad in jaarixadan markii aad joojiso ay joogsanayso ninka iskale markuu joojiyo uu istaag dhaho ama joogso u dhaho waa inay joogsataa marka uu dirana ay dirmayso markuu qabo dhaho ama uu diro waa inay markiiba boodayso markuu joojiyana ay joogsanayso ugaadha markay qabatana waa inaysan u dhowaanin oo ugaadha aysan cunin saddexdaas calaama haddii la helo waxa wey waa mucallam oo aayaddii qur-aanka ahayd ee ilaahay subxaana wa tacaala inoogu tilmaamay jawaarixda inay mucallam tahay ayaa la helay shardigii aayaddu ee sheegtay uxilla lakum اطayibaat wamaa callamtum min aljawaarix ay saydu maa callamtum yani ilahi subxana wa tacala wuxuu hi waxaa idin xalaaleeyey waxyaabaha ayibaadka ah iyo wixii aad tababarteen oo jawaarixda ah yani waxay idin soo qabteen oo ugaadhi ka mid ah ayaa idin alaaleyy bu marka ilahi wuxuu ku shardiyey tacliim wamaa callamtum min aljawaarix halkan culamadu waxay kala soo baxeen cilmiga fadligiisa waxay dhaheen cilmiga sharaftiisa waxaad ku garanaysaa xayawaanaadkii baa ku kala sharaf badnaaday aqoonta iyo tababarka eyga tababaran ugaadhu qabto waa xalaal eyga aan tababarrayn ugaadhu qabtana waa bakti eyga jaahilkan tababarka lahayn ugaadhu qabto waa xaaraan waa bakti eyga laakiin tababaran awaadhu abto hadduu dila ataa waa alaal marka aqoontu sharafta ay leedahay ayaad garanaysaa bay dhahan marka shuruuddaas ayaa la shardinaya bian tazajira inay joogsato istaagto bijri saaiiba ninkii iska lahaa markii uu joojiyo dho istaag watastarsil inay diranto biirsaadi markuu diro wayumsika sayd awaadh inuu qabto walaa yaakula minhu wax ka cuno jaarixat ayr shimbirta jawaarixdeeda waxaa shardi ah in ay cunida ka tagto sida loogu shardinaya jaarixat siba jaariat wa isku waafaqsan laakiin jaarixat ayr in ayna cunin ma shardibaha cunto waxa weeye iyada waa iska cafinaya laba qowl baa madhabkeena ku jira lakin qowlka xoog badan waa shardi inaysan cunin laakiin khilaafu eh, alahar wuxuu leeyahay shardi ma aho maxaa yeelay waxa weeye si kaloo lagu tababari kara ma jirto ilaa in la garaaca mooyaane marka la tababarayo waa in la garaaca iyadana garaac ma awoodi karto ila waa shimbir haddii la garaaco waxa weye ma xamili kara garaaci waay si kalena ku fahmi maayo marka iyada waa la iska cafinaya buu leeyahay hadday xataa wax ka cunto waa iska caadi waxaa shardiga ah arrimahan inay soo laalaabtaan hal mar keliya ma anfacayso waa inay soo laalaabtaan ilaa xad uu qofkii u maleeyo inay jaarixadani ay tababaratay oo tacliintii qaadatay hal mar iyo laba mar iyo saddex mar iyo kuma filo waa inay cadad ay soo lalaabataa ahlu khibray dhahaan waxaa weeye xayawaankani si fiican ba u tababarta wayaxilu waxaa xalaalaada siyaad in lagu waarsada bijawaarixi sibaa cidwaaga kuwooda wax dhaawacaya waayri shimbirihii ka kalbin aygii wafaadin haramacadkii wabaazin iyo baaskii washaahinin aboodigii bishardi kownaha inay tahay jawaarixdaasi mucalamatan mid tababaran bian tanzajira inay reebtoonto oo istaagto jaarixatu sibaaci dugaaga teeda waxa weeye wax dhaawacaysa bisijri saaxibihaa saaxiibkeeda markuu joojiyo watastarsil inay dirbaysa biirsaali diritaankiisa oo yumsika sayda ogaadhiina uu qabanayo walaa yakula minhun waxba ka cunin wayushtaradu waxaa la shardiyaa tarku lakli cunidii inuu ka tago fii jaarixati ayri shimbirtateeda wax dhaawacaysaa loo shardiyaa fi adhari muctamadaan qabanno wayushtaradu waxaa la shardiyaa takaruuru hadihi اlumuuri arrimaan inay soo noqnoqdaan bixayu meel yadunnu malaynayo qofkii waxa weye tababaraya ta'adub aljaarixati waxa weye jaarixadii inay edebsatay oo tababaratay walow dahara hadduu soo baxo kownuhu inuu yahay walow dahara hadday soo muuqato kownuhu inuu yahay xayawaankii la tababarayay mucallaman mid tababartay inuu yahay oo tababaran uma dabeetana akala uu ka min laxmi saydin ugaadh hilibkeed lam yaxila dalika sayd ugaadhaasi xalaal maaha fi ladhari muctamad haddaan qabanno fayushtarad waxaa la shardiyaa tacliimun jadiidun tababarid cusub waaya walaa aar raad ma leh dami dhiigga hadduu leefsado leefsiga dhiigga waxba macno ma leh wuxuu ku yidhi haddii ay soo muuqato xayawaankan inuu tababarkii qaatay oo mucallam yahay saasaa la mooday dabeetana maalintii dambe markii uu ugaadhi qabtay unbaa la arkay asagoo hilibkii ugaadha cunay ama wax ka cunay ha ugaadhaas horta xalaal noqon mayso ugaadhaa uu qabtay wax ka cunay xalaal noqon mayso o waxaa taa daliil ah xadiidkii saxiixayn ku sugnaa uu nebigu yihi calayhi الsalaaةu wasalaam idaa arsalta kalbaka eygaaga almucallama ee tababaran haddaad barto oo samayta aad magaca ilaahay magacowdo ood bisika u qabato faamsaka dabeetana kuu qabto ugaadhi wa qatala uu dila fakul cun wain akala hadduu cuno falaa taakul ha cunin hadduu asaga ugaadhi wax ka fa innii akhaafu an yamsaka an yakuuna amsaka calaa nafsi waxaan ka cabsanayaa inuu naftiisa uun ugaadhi uu qabtee adiga uusan kuu qabanin waaya haddii asagoo cuni raba oo islaan cunti oo ninkii saa'idka u diidana waa la mido waxay la midtahay asagoo cunay bay la midtahay waaya marka taas ayaa daliil u ah waxaa shardiga marka in aygii ama xayawaankii lagu gaarsanayay dib loo tababaro yani ismoodsiintii marka hore laismoodsiiyey inuu tababartayna wax ka soo qaad male laa cibrata bidanni albayini khaطa'uhu waa kii qaacidadu ahayd haddii dhiiggii uu leefsado eg ugaadhi wuu qabtay muusan cunin laakiin dhiiggii ugaadha ayuu leeleebsaday carabkiisa ku leebsaday taasi wax dhiba male taasi wax dhiba ma leh maxaa yeelay yani dhiiggaasi wax saamayna male cunid maaha de wuxuu idhi walow dahara hadday soo muuqato kownuhu inuu yahay xayawaankaala tababaray mucallaman mid tababaran uma dabeetana akala uu ka cuna min laxmi saydin ogaadh hilibkeed lam yaxila xalaal ma noqonayo dalika sayd ogaadhaas fi adari muctado haddaan qabanno fayushrad waxaa la shardiyaa tacliimun tababarid jadiiduna cusub walaa ahar raad male lilacqi dami dhiigga leefsigiisu wax ka soo qaad male macadu kalbi ayga meesha laga meesha uu ka qanin wamacadu kalbi ayga meesha uu ka qanina min sayd ogaadhi najisu nijaas weeye walaصaxu muctamad waxaa weye annahu shaaniya laa yucfa canhu inaan la cafirin waannahu shaaniya yakfii inuu ku filan yahay hasluhu in lagu maydho bimaa'in biyo wa turaabin yajib waajib ma an yuqawara in la qooqaaro wayuطrax la tuuro ayga markuu xayawaankii waadhahaa uu qabto halka uu ka qaniino macadagaas halka uu ka qaniinay waa nijaas sida waxay la mid tahay waxyaabaha kale eyga uu afkiisa geliyo sida weelkii iyo biyihii iyo taas waaa ina nijaas noqona waa u maadaama afkiisi uu geliyey eyga afkiisa waa nijaas lucaabkiisa iyo waa nijaas marka meeshii uu ka qabtay neefka oo afka ka geliyey nijaas bay noqonaysaa marka nijaas ha ahaadee ma la mise lama cafinay laba qowl baa madhabkeenna ku sugan laba wej wejka muctamadka wuxuu leeyahay la cafin maayo waxay la weel afka geliya kalabaadna wuu le waa la iska cafinaya lilxaajati baahi baa keenayso waa la iska cafinaya haddaba ka hore haddaan ku soconno ee asaxa ah waxaa ku filan in meesha u aygu ka qaniinay toddoba jeer lagu maydho biyo iyo ciid toddoba jeer biyo lagu maydho oo mid ka mid ah ciid lagu daro waajib ma aha in la qooqaaro halkaa uu ka qaniinay dabeetana inta la gooyo la tuuro cadkaa uu qaniinay inta la qooqaaro oo la soo gooyo in la tuuro waajib ma ah waxay soo aroorin arrinkaas qowlka labaad ee khilaaf alasax wuxuu leeyahay waa waajib arrinkaas bayniga kuma filno waa in la iska gooyaa khilaaf alasax saasuu leh walow taxamalat iljaarixatu neefkii waxa weeye lagu ugaadhsanayay haddii uu isku xambaaro calaa saydin ugaadha oo faqatala ku dilo bisiqalihaa culayskiisa uu ku dilo xalla xalaal buu noqonaya fi labhar muctamad haddaan qabano waaya jaarixada waa neefkii lagu waadhsanayay ama ay ha ahaado ama khayrkii ha ahaado haddii culayskiisi uu ku dilo xayawaankii la ugaadhsanayay maalan bakaylo ahaa ay baa lagu diray bakayluhuna dee waa xayawaan daciifa ah. aygiibaa dusha ka fuulay culayskiisii wuu buurtay dabeetana buurashadiibuu ku dilay oo neeftiibuu ku celiyey culayskiisuu ku dilay asagoon ciddiyihii gelinin oon dhahwacin on dhig ka keen xalaal buu noqonaya mise wuxuu noqonayaa yani neef waxaa weeye mawquudaah maye xalaal buu noqonaya sida muctamadka ah maxaa yeele cumuumka aayaddu soo oskelaya fakuluu mima amsakna calaykum aayad waa caam yani jawaarixda waxay idin qabtaan cunu ilah yidhi midda kale way adag tahay in xayawaankan lagu tababaro inuusan dilin ilaa dhaawac inuu ku dila mooyaan dhaawacun laakiin culays ha ku dilin lama bari kara de waxaan waa xayawaan caqli ma leh walow taxamalat اjaarixatu jaarixadii hadday isku xambaarta calaa saydin ugaad oo faqatalathu ay ku disho biaqlihaa culayskeeda xalla xalaal buu noqonaya fi adari muctamad haddaan qabanno walow kaana hadduu ku sugan yahay biyadihi qofkii ugaarsanayay gacantiisa sikiinun walow kaana hadduu ku sugan yahay biyadihi qofkii gacantiisa hadduu ku sugan yahay sikiinun mindi oo fasaqada mindidaas ay ka dhacdo wanjarax uu ku dhaawacma bihi mindidaas saydun ugaad amase ixtakad ay isku xoqdo bihi yadi gacantiisa ku sugan fanqaaca uu goo xulquumaha hungurigeedii caddaa wamaryaha hungurigeedii madoobaa amase istarsala uu isdiro kelbun ay binafsi naftiis ku diro faqatala dabeetana uu dilo lam yaxila xalaal noqon mahayo wakada waxaa la mida ah, low istarsala hadduu isdiro kelbun ay oo fa aqraahu uu sii tirtirsiiyo saaxiibigu kii iska lahaa fazaada uu kordho cadwigu orodkiisa lam yaxila xalaal noqon mahayo fi lasax muctaba haddaan qabano lam yaxila xalaal noqon mahayo fi lasaxi muctamad haddaan qabanno walow asaabahu sahmu leeb hadduu ku dhaco biicaanati riixin dabayl caawinteed xalla xalaal buu noqonayaa wuxuu yidhi haddii gacantiisii qofkii qof baa gacanta ku hayay mindi dabeetana mindidii baa ka dhacday ugaadh halkan joogta unbaa mindidii ku dhaawacanta mindidii oo meel iska taalla ayay ugaadhi soo martay dhaawac baa soo gaadhay dhaawacii bay u dhimatay ama ribaa neef ri ahaa isku xoqay oo luqunta ku xoqay mindidii dabeetna waxaa go'ay labadeedii hunguri hungurigii caddaa iyo kii madoobaa ama ay baa isdiray iskii isku diray isagoon cidno dirin waana ay mucallama ugaadh buu arkay ninka iska laha isagoon dirin ayuu eygii isdiray isagu dabeetna ugaadhii buu qabtay uu dilay intaaba xalaal noqon mahayaan maxaa yeelay taa hore labadaa suuree hore dabxigii baa la waayey gawracii gawrac ma jiradee mindidan umaa xayawaanka dishaye qofkii muna gawracin umana qastin inuu gawraco tan dambana irsaalkii baa la waayay ayga waa inaad u dirtaa inuu asagoo isdiraam ah waa inaad u dirtaa irsaalkii baa la waayay waxaa taa la mid ah haddii aygu uu asagoo isdiro dabeetana saaxiibkii markuu arkay ninkii ayga iska lahaa markuu arkay inuu aygii sii cararayo ugaadhi ku socdo ayuu sii tirtirsiiyey uu sii diray dabeetana orodkiisii uu sii ziyaadiyey sidaas ugaadhi ku qabto ku dilay xalaal ma noqonayo tan dambe waxaa kulmay laba sabab oo midna maanic yahay midna waxa wey mubiix yahay xaadir iyo mubiix baa kulmay oo xaadirku waa maxay waa isdiridda eygu isdiray mubiixuna waxa wey diridda asagu ka daba diray ee sii tirtirsiyey marka maadaama xaadir iyo mubiix ay kulmeen xaadirkii baa la hallibay ida ijtamaca alxalaal wاlxaraam ulliba alxaraam ida ijtamaca alxaadir wاlmubiix qudima alxaadir waaya haddii leeb uu tuuro dabeetana leebkii dabayshu ay sii caawiso ay sii dadejiso ay sii dalfiso oo awood u yeesho waxaa weeye saas uu leebkii ugu dhaco ugaadhi saa ku dilo xalaal ayuu noqonayaa oo neefkaasi waxaa weeye waa bannaan yahay sababtoo ah dee dabaysha laiskama ilaalin karo dabayshu laiskama ilaalin karo mar walba waxaa weeye dabayshan way jirtaa qofkiina iskama ilaalin karo ama dabaysha bilowgaas markuu leebka tuuraya hala xiidhsanto ama intuu dheda sii socday hala xidhiidsato marka dabayshu saamayn male ayado dabayshu ayadoo saamaynka male waxaa wey tuuridda walow kaana biyadihi hadday gacantiisa ku sugantahay sikiinun mindi oo fasaqada mindidaasi ka dhacdo wanjaraxa biyu ka dhaawacma mindidaas saydun uga dhawamase ixtakada isku xoqdo bihi asaga shaatun ri ee isku dhaawacdo ama neef adhi ah walxaal huwa sakiintaasi fiyadii gacantiisa ay ku sugan tahay oo fanqaaca bihi uu ku go'o xulquumaha hungurigeedii wamariuha iyo hungurigeeda caddaa iyo wamariuha hungurigeedii madooba aw mase istarsala uu istiro kalbun ay binafsi nafsi isku diro faqataca faqatala uu dilo lam yaxila xalaal noqon maayo wakada waxaa la mid ah, istarsala hadduu istiro kalbun ay faqarahu si tirtirsiya saaxiibu kii iska lahaa fazaada caduw orodkiisu ziyaada lam yaxil xalaal noqon maayo fi lasax walow asaaba hadduu asiiba sahmun leeb biicaanatin kaalmayn biicaanati riixin dabayl caawinteed uu ku asiibo dabeeshiibaa caawisa halla xalaal buu noqonayaa walow arsal hadduu diro sahman leeb hadduu sii oo uu tuuro liikhtibaari quwatihi asagoo awooddiisa tijaabinaya ama mase ilaa qaradin bartilmaameed ku tuuray faactaradahu dabeetana waxaa soo kala dhexgalay sayidun ogaan oo faqatalahu leebkii baa ugaadhi dilay xaruma xaaraamuu noqonayaa sayidkaasi filasax walow ramaa hadduu tuuro saydan ugaar hadduu tuuro dannahu u malaynaya xajaran dhagax aw sirba dibaa'in ama waxa weeye koox garanuga xayn garanuga ayuu tuuray fa asaaba wuxuu asiibay waaxidatan mid ka mid ah xallad xalaal bay noqonaysaa qasada hadduu qasdo waaxidatan mid ka ah, fa asaaba hayra heyrkeed u asiibo xallad xalaal bay noqonaysaa fi asaxi muctaba haddaan qaban tuuray wuxuu tuuray inuu awooddiisa tijaabiyo ee ugaar muuna ula qastaynin ama bartilmaameed buu tuurayay maalan tabeela halkaas ku yaala ayuu tooganayay oo ku tababaranayay dabeetana ugaadh meesha maraysa unbaa soo kala dhex gashay halkuu ku tuurayey iyo waxa weeye asagii dabeetana leebkii waa ku dhacay xaaraan buu noqonayaa sayidkaasi sababtoo ah haddii uu sidaa ku dhinto wey xaaraan buu noqonaya maxaa yeeley sayid mucayan muunu qastin isagoo sayid muunu qastine maqsuudkiisu wuxuu ahaa inuu awooddiisa tijaabiyo ama bartilmaameedka uu joogto laakiin asagu sayidba uma jeedinba waxaana shardi ah markii aad ugaarsanaysa inaad ugaadha u qasado ugaarsigana waa inaad u qasadaa oad ku tuurtaa waaya haddii uu tuuro ugaadh uu u dhagax ama uu koox garanuga xayn garanuga oo meel taagan uu tuuro ama cararaysa mid ka mida ah dabeetana asiibo xalaal bay noqonaysaa middaa uu asiibay xalaal bay noqonaysaa saydkaa uu mooday dhagaxana haddii uu sayd soo baxo markii dambe isna xalaal buu noqonayaa waaya taa hore sababtu waxaa weeye ficilkiisu ku dilay qatalahu bificli waxaa weeye malaha uu malaynayay inuu dhagax yahayna wax ka soo qaad maayo cibrata bidani lbayini khata'u marba hadduu u qasday meesha ka muuqda wuxuu doonaba ha ahaadee waxa wey xalaal buu noqonayaa ogaadhanu ismoodsiiyey inu dhagax ay tahayna dee saas saamayn ku yeelan mayso tan labaadna dee kooxdao dhan buu qastay qasada sir tanna mid ka mida wey kooxdii waay hadduu mid mucayan uu qasto mid mucayan ta u dambaysu toogto tusaale ahaan dabeetana tii u dambaysay tu kale ayuu leebkii ku dhacay waaya xalaal bay noqonaysaa iyadna maxaa yeele sayd buu qastay inuu sayd toogto ayuu u qasday walow arsala haddii uu tuuro sahman leeb liikhtibaari quwatihi asagoo awoodiisa tijaabinaya aw amase ilaa qardin bartilmaameed buu ku toogtay factaradahu waxaa soo kala dhex galay oo isku gudbay saydun ugaadh faqatalahu dabeetna leebkii baa dila xaruma xaaraan buu noqonaya fi asax walow ramaa hadduu tuuro siidan ugaardanna uu malaynayey xajaran dhagaxa umase sirba dibaain koox galanuuba fa asaabu asiibu waaxidatan mid xallad xalaal bay noqonaysaa taa ku dhacay leebku wain qasada hadduu qasdo waaxidatan mid ka fa asaaba hayraha mid kale u asiibo xallad bay noqonaysaa fi asax walow qaaba canhu hadduu ka qarsooma alkalbi aygi wasaydu iwaadhi uma dabeetna wajada u hela mayitan asagoo dhinta xaruma xaaraan buu noqonaya wain jaraxu hadduu dhaawaco waqaaba qarsoomo uma dabeetna wajada u mayitan asagoo dhinta xaruma xaaraan buu noqonaya fi ladhar aygiibaa aybuu diray ugaar ku diray dabeetna aygii iyo ugaadhiba say isku caydsanayeen way ka libdheen ka qarsoomeen goor dambe unbuu arkay ugaadhii oo dhimatay ugaadhii oo he oo mayda ah umuu u yimid xaaraan bay noqonaysaa ugaadhaasi maxaa yeele waxaa suuragal ah inay sabab kale u dhimatay sabab aan ahayn yani ayga qabashadiisa inay u dhimata suuragal waxaa laga yaabaa inay dhagax ku dhacday waxaa laga yaabaa jug inay soo gaadhay waxaa laga yaabaa in nabad uu soo gaari karo oon ahayn markay ka cararaysa tusaalhaan ayga inuu nabad kale soo gaaro dhici kara marka maadaama ixtimaalba uu jiro waxa weeye xaaraan buu noqonayaa haddii ayga uu dhaawaco ama leebkii uu ku dhaco dabeetana uu kaa qarsoomo sayidkii kadibna isagoo mayd ah aad aragto markaana khilaaf baa ku jira tan dambe xaaraan buu noqonayaa xaaraan buu noqonayaa maxaa yeelay maadaama ixtimaalba uu jirin oo sabab kale u dhintay oo dhaawacii uu aygu geystay ama dhaawacii leebku geystay aan ahayn dee xaaraamu noqonaya alaslu fi luxuumi taxriim hilib hilibka waxaa asal u ah taxriim waaya markana waxa wey ijtamaca alxalaal walxaraam hulliba alxaraam maadaama shaki u yimid asalku waxa weeye hilbaha waxaa asal u ah taxriim khilaafu ladharna wuxuu leeyahay maye xalaal buu noqonayaa maxaa yeelay waxaa muuqata inuu dhaawaca u dhintay walow aaba canhu hadduu ka qarsooma alkalbu aygii uu ku ugaarsanay wasaydun iyo gaadhi dabaytan wajadahu helo gaadhi mayitan ayadoo dhimatay xaruma xaraan bay noqonaysaa wain jaraxahu aygii hadduu dhaawaco ugaadhi oo waqaaba dabaytana saydkii uu qarsoomo uma dabaytana wajadahu helo saydkii mayitan asagoo dhinta xaruma xaraan buu adhar faslun fasalkan wuxuu ku saabsan yahay fii maa yemliku bihi sayda ogaadhig wuxuu ku milkinaya wamaa yudkaru macahu iyo wax lala sheegi doono yemliku wuu milkinayaa assaaidu qofkii waarsadaha asayda ah, ogaadhig wuu milkinaya bidabdihi inuu gacanta bidabdihi inuu ku qabto biyadii gacantiisa wa bijurxin wuxuu ku milkinayaa sidoo kale inuu dhaawaco dhaawacaasoo mudafifin nafta dadejinaya wa biismaanin inuu naafeeyo wa kasri janaaxin garab inuu ka jabiyo wa biwuquuci inuu ku dhaco fii shabakatin shabakad nasabahaa uu u dhigay wabiljaahi inuu magan geliyo ilaa madiiqin meel cidhiidhi ah laa yaflitu minhu uusan ka baxsanaynin walow waqaca saydun ugaadha hadday ku dhacdo fii milkihi milkigiisa hadday ku dhacdo wasaaro u ahaado ugaadhaasay noqoto maqduuran calayh miduu qaban karo bitawaxulin dhooba inay gashay oo kala webay bitawaxulin bisababi tawaxulin dhooba ay gashay sababteed iyo wagayrihi wax la mid ah lam yamlik uma milkinaya fi lasax wuxuu ku yidhi ogaaday wuxuu ku milkinayaa inuu gacanta ku dhigo bidabdihi biyadihi inuu gacanta ku dhigo qabto ayuu ku milkinaya mar hadduu gacanta ku dhigo asagaa iska leh ogaadha xataa hadduu sii daayo xataa hadduu he sii daayo waa ogaadhiisi waaya sidoo kale haddii uu dhaawaco dhaawac halis ah oo nafta dadejinaya waxa weye kaana asagaa iska leh xataa hadduu qof kale yimaado oo qaato dhaawacii markuu dhaawacay oo sii dhiman rabo ayaa qof kalea yimidoo qaatay qofka waa laga qaaday asaga askale kii dhaawacay dhaawaca culus ayaa askale sidoo kale haddii uu naafeeyo lug buu ka jabiyo dee uu dhacay maba dhaqaaqi karo ama shibir buu ahaa garab ka jabiyey garab buu gooyo maba duuli karo kaa horena ma ordi karo maadaama la naafeeyey wuu milkinayaa maadaama awooddii uu ka sii qaaday oo waxa weeye uu eh, naafeeyey sidoo kale hadduu sayidkii shabaq uu dhigay uu ku dhaco markaa milkigiisu soo gelaya hataa hadduusan gacanta ku dhigin marba hadduu shabagiisi soo galay asaga iskale cid kaleoo ka qaadan karta ma jirto qof kale hadduu ka qaatana waa qof qaasib oo dhacay qof dhacay oo waxaa weye xoolo qof kale ku xadgudbay muu noqonayaa waaya sidoo kale wuxuu ku milkinayaa uu magan hadduu geliyo meel cidhiiri ah si u cayrsani u cayrsani u cayrsani yaa marka dambe u galay meel uuna ka bixi karin oo agg iyo aggaba una ka bii karin ii meeha ciidid buu geliyey usan ka baxsan karin sina uga baxsan karin markaana asaga askalaba milkiyey hadduu laakiin ka baxsan karo waxa weeye waxa weye ma milkidin qof hadduu uga soo horeeyo u qabto qofkaa qabtay ba askale waaya wuxuu hi yumlaku waxaa yamliku sayda ugaadha wuxuu ku milkanaya bidabdihi inuu ku qabto biyadii gacantiis wabijurxin iyo dhaawac mudafifin oo naftii dadajinay biismaani naafayn wa kasri janaaxin iyo shimbir garabkii oo uu jabiyo ama uu gooyo wa biwuquucihi inuu ku dhaco saydkii fii shabakatin shabakad shabaq nasabahaa uu u dhigay wa biiljaa'ihi inuu u magangeliyey ilaa madiiqin meel cidhiidhihoo laa yaflitu minhu uusan ka baxsan karin walow waqaca saydun ugaadha hadday ku dhacdo fii milkihi milkigiisa wasaara ugaadhaasi ay noqoto maqduuran calayhi miduu awoodi karo qaban karo bitawaxulin bisababi tawaxulin dhoobo ay ku dhacday oo waa ku dhiiqatay sababtiisa waayrihi wa la mid ah lam ymliku ma milkinaya ila sax hadday ugaadha ku dhacdo milkigiisa oy noqoto mid uu qaban karo bitawaxulin waayri dhoobo ay gashay sababtiisa iyo wax la mid ah dhoobadaas ma milkinayo oo sidaa ku milkin maayo sida asaxa laba qowl baa ku jira laakiin sida muctamadka waa sidaa maxaa yeelay dhoobadaasi looma laguma qasto ugaarsi waaya qasadkana milkiga waa loo waa loo tixgeliyaa laakiin asagaa dad kale oga mudan asagaa dad kale oga mudan qowl kalena wuxuu leeyahy khilaaful asax wuxuu leeyahy maya uu ku milkinaya dhoobada ay gashay sida iyadoo shabag u gashay amay la midta shabag iyadoo ugu dhacday amay la midta walow waqaca saydun ugaar hadday ku dhacdo fii milkihi milkigiisa wasaara ugaadhaasi ay noqoto maqduuran caleyha mid u awoodi karo qaban karo bitawaxulin bisababi tawaxulin dhooba ay gashay sababtiisa wagayrihi hayrkii lam yamliku ma milkinayo fi lasax wamataa malakahu markuu milkiyo lam yazul milkuu milkiisu ka zuuli mahayo min filaati inuu baxsado wakada sidoo kale biirsaali maalikiyi iska lahaa inuu sii daayo lahu asaga fi lasax muctaba haddaan qabano qofkii mar hadduu ugaadhi milkiyo milkigiisa kama kama baxayso oo kama zuulayso baxsad ay ka baxsatay sababtiisa ogaar buu milkiyey asbaabtii aan soo sheegnay mid ka ku milkiyey gacantuuba ku dhigay ama shabag bay ugu dhacday ama waxaa weeye si unbuu u milkiyey siyaabii aan soo tilmaamayna ka mid a dabeetana ka baxsatay mar labaad waxaa weye milkiisa kama baxin waa baadi waxaa weeye gacantiisa ka baxday oo kale neefku qof iska lahaa oo ka cararay unbuu la mid yahay sidoo kale ninka iska lahaa hadduu iska sii oo iskii u sii waa dhib u qabtay laakiin uu sii daayay taasna waxa weeye milkigiisa kagama baxayso waxay la mid tahay sida neef iska lahaa oo iska fasaxay iska sii daayo tasiibku sameeyey marka qof kale uma bannaana inuu hee ugaadha uu sii daayo inuu ugaadsado hadduu garanayo hadduu garanayo ugaadha inay tahay ugaadh nin uu iska lahaa oo uu sii daayey uma bannaano inuu ugaadhsado waaya wamataa malakw qofkii goortuu milkiyo ogaaday lam yasul ku zuuli maayo milkigu milkigiisa biinfilaati inuu baxsado wakada saasoo kale biirsaali maaliki ninkii iska laha inuu sii daayo lahu asaga filasax lahu lisayd saydki inuu sii daayo filasax muctaqada qaba walow taxawala hadduu ka wareego xamaamuhu eh, qoolleydiisu hadday ka wareeg u wareegto walow taxawala hadday u wareegto xamaamuhu qoolleydiisu ama shimbiriis shimbirtiisu ilaa burji hayri qof kale xeradiisa meesha yarta qafaska ah ayaa la yidhaha burji qafaska qof kale hadday u wareegto ama xeradiisa lazimahu waxaa waajib ku ah qofkaa kale radduhu xamaamka inuu soo celiyo fain ikhtalaa hadday isku darmadaan shimbirihii oo wacasur ay adkaato adtamyiizu inuu kala saaro lam yasixa ma asaxayo baycu axadimaa in midkood la iibiyo wahibatu in la hibeeyo shay-an wax minhu ka mid ah liaalii qof saddexaad in loo hibeeyo wayajuusu waa bannaanta inuu u hibeeyo lisaaxibihi saaxiibkii inuu u hibeeyo way bannaantay filasax fain baacaahumaa labadii xamaam haddii ay labadii qof ee xamaamkaa iska lahaa labada xamaam haddii ay iibiyaan walxaal alcadadu cadadku cadadka xamaamkuna macluumu yahay mid la ogyahay wlqiimatu qiimuhuna sawaaun ay isla egtahay qiimahoodu sax waa asaxaya wailaa haddii kale falaa ma asaxayo wuxuu idhi qof haddii shimbir uu lahaa ama qooley uu lahaa ay qafaskiisii ka baxdo qof kale qafaskiisa ay gasho ama xeradiisa ay gasho qofkaa kale waxaa waajibka inuu soo celiyo xamaamkaas waaya waa hadduu xamaamkiisa ka garanayo maxaa yaele waa baadi qofkii iska laha ka soo baxsatay waa inuu celiya qofki iska laha haddii shimbirihii ay isku darsamaan waa shimbiro isku eg sumadna male shimbiruhu way isku khaldameen lama kala garanayo wayna adkaatay in la kala sooco marka horta ma bannaana in shimbirahaas la iibiyo iyo in ee loo hibeeyey qof saddexaad qof saddexaad oon labadooda ahayn lagamana iibin karo loomana hibeyn karo laakiin way bannaan tahay ayaga labadaa qof inay kala iibsadaan labadaa qof inuu midkood mid kale u hibeeye ama uu ka iibiyo way bannaantahy waay a baahi baa keenaysa hadduu dhaho shimbirtaydii kuu soo khaldantay waan kaa iibiy intaasaan kaaga iibiye way bannanta iyadoo la garanaya shimbirta midda ahayd lilxaaja jahligana waa la iska saamaxayaa ilaa xaaja baahi baa loo saamaxaya maala soo ma waa shuruuddii bayca mid ka mid a meesha ka maqan oo ah inuu yahay shaygii la kala iibsanaya macluum mucayan uu yahay haddana halkan waa la iska saamaxay lilxaaja waay cuquudda qaarba waxa wey jahalada waa loo saamaxay sida jacaalada oo kale iyo qiraadka iyo waay haddii haddaba labadii qof ay qof saddexaad shimbirihii isku khaldamay ay ka iibiyaan isla markaa shimbiradahaas isku khaldamay tiradooda waa la garanaya maala waxa weeye ninkana laba shibirood baa ka soo khaldamay ninkana saddex shibirood buu lahaa shantaas shibirood baan isla iibiyey qiimahoodana waa isleegyihiin waa isku qiimo markaa waa asaxaya beeci maxaa yeele lacagti waa loo qiimaynaya nin kasta intuu lahaa umaa lacagta lagu qiimaynaya oo intay kala lahaayeen tiradooda umaa lacagti hadhow si islaag hadday islaaghaayeen shibiruna si islaag bay qaybsan hadday kala badnaayeen nin kasta intuu shibiraha ku lahaa unbuu ka qaadanaya markii shibiraha madaxyadooda loo qaybiyo haddii laakiin tirada shibiraha aan la geranayn iimuhu haba isla ekaade iimaooda isku mid ba ha ahaade ama shimbiraha tiradooda waa la garanaya lakiin qiimahooda isku mid maaha oo kale qiimo badan yihin waa shimbiro kale waaweyn oo waxa wey kala qiimo badan kala qiimo markaa beeci ma asaxayo maxaa yaele qof kasta ma garanaya intuu he intuu ku leeyahay lacagta lagu iibiye wuxuu ihi fain baacaahum wuxuu ihi walow taxawala hadduu u wareego xamaamahu hoolleydiisu ilaa burji hayri qof kale xeradiisa iyo qafaskiisa lazima waxaa ku waajiban hadduu inuu soo celiya fain ikhtalata isku darsamaan xamaamkii oo wacasur adkaato atamiisu in kala saaro la kala sooco lam yasixa ma asaxayo baycu axadima midkood iibkiisu asixi maayo wahibatu hibayntiisa shay-an wax oo minhu ka ah. shimbirahaas ama xamaamkaas min aaliin qof saddexaad inay ka iibiyaan ma bannaano laakiin way bannaan inuu ka u hibeeyo lisaaxibihi qofkii kale ee waxa weye shimbirahaas ka ee shimbiraha isku lahaayeen wuu ka iibin karaa filasax wuuna u hibayn karaa fain baacaahumaa fain baacaa labadii qof ee shimbiraha isku lahaa hadday iibiyeen humaa labadii shimbirood isku khaldamay walaal alcadadu shimbiraha cadadkoodu macluuman la garanayo wاlqiimatu qiimahooduna sawaan uu isleegyahay sax waa saxya beeci wailaa haddii kale oo labadaa shardi mid la waayo ama tiradii baan isku mid tiradii baan la garanayn ama qiimihii baan la garanayn falaa markaa beeci ma asaxayo walow jaraxa sayda ogaar hadduu dhaawaco war hadday dhaawacaan inaani laba qof mutacaaqibayn oo iscirbanaya fandur eeg indafafa aani ka labaadii haddii uu dedejiyo ruuxdii oo mase asmana uu naafeeyo duulil awali kii horese uusan naafaynin isla markaana uusan hee naftii dedejinin fahuwa sayidkaasi lilaani kii labaad baa iskale wain dafafa alawal ka hore hadduu dedejiyana falahu asagaa iskale uma dabeetana in dafafa aani ka labaadee hadduu dedejiyo biqadci xulquumin hunguri goyntii wamariinin iyo marii goyntii yani guriga caddaa iyo guriga madoobaa goyntiisa hadduu ku dadejiyo fahuwa xalaalun xalaal weeye wa calayhi waxaana ku waajibaya lilawali kii hore waxaa u waajibaya maa shay baa u waajibaya naqasa wixii isdhimay qiimiha wixii iska dhimay bidabxi gowracaas wain dafafa haddii uu dadejiyo laa biqacihima asagoon labadii guri aan goynin uu dadejiyo oo mase lam yudafif uusan dadejinin oo maatu ku dhinto biljurxayn labadii dhaawacna ama labadii nabar uu ku dhintana fa xaraamun xaaraam weeye wayadmanuhu aani kii labaad uu magdhaba lilawli kii hore wuxuu ku yidhi halkan wuxuu ku tilmaamaya horta axkaam alisdixaam biljarx cala sayd yacni markii laisku cidhiiriyo nabar loo geysanayo ugaadhi laba qof oo ugaadhsada ah hadday ugaadh wada dhaawacaan oo iscirbiyaan midna wuu tuuray kii dambana uu ka daba tuuray yani way iskaga dambeeyeen laba dhaawac bay u geysteen uga dhig waxaan eegaynaa midkoodee waxa weeye dadejiyey ruuxda oo dilay neefkii haddii kii dambe uu neefkii uu dilo ugaadhi uu dilo ama uu u naafeeyo maalan lug ka dhaawaco oo dee ugaadhi wayba fadhiisatayba waa inay socoto kii hore laakiin dhaawaciisu dhaawac halisa ma ahayn ama dhaawac wax naafeynaya ma ahayn kan dambe ayaa ugaadhii naafeeyey ama dhaawac halis a ah oo u dhinto u geystay kaa damba iskale ugaadhi kaa dambe ayaa ugaadhi iskale maxaa yeele dhaawaciisan ayaa saamayn ku yeeshay oo awooddii ka sii qaaday kii hore laakiin dhaawac fudud u geystay waxba male hadduu kii hore uu dhaawac culus u geeyo oo nafta ka dadejinaya oo dilaya xayawaanka kaa horaa iskale oo ka dambe dhaawaciisa fudaa ka hore dhaawaciisa cuslaa ama kii hore dhaawaciisu neef xayawaankii ugu naafeeyey ka dambese xayawaankii wax weyn uma geysan kaa hore iskale kaa hore naafeeyey ama waxaa weye neefkii waxa wey dhaawac halis u geysta oo u dhimanayo kaasa iskale ka dambe ka daba yimid waxba male dabeetana waan eegaynaa kan dambe haddii uu dedejiyo gowrac oo waxa weye kii dambe tooribu la soo baxo neefkii uu israaciyo labadii hunguri buu jiray guriga caddaa iyo guriga madooba neefkii xalaal buu noqonaya neefkii he xalaal buu kii hore dhaawac halis u geysta muu naafiyey kii dambena uu birayey waaya laakiin kan dambe ee neefka bireeyey wuxuu kii hore ku leeyahay inuu u magdhabo wixii neefkaas ku nusqaamay gowraca yani neefkii baa la qiimaynayaa ugaadhi asaga oo aan la gowracin oo laakiin naafo ah iyo asagoo hee la bineeyey farqiga udhexeeya qiimaha ayuu u magdhabaya maadaama asagoo ka bineeyey waxay lamid tahay sida yani nin waxa weeye lahaa ri naafo ah oo nin kale u yimidoo ridii naafada ahayd oo ka bineeyey oo gowracay saasay lamid tahay marka wuu magdhabaya qiimihii farqii gowracaas wixii nusqaanah uu qiimaha ku keenay haddii uu dedejiyo dilka ugaadhi naafada ahayd oo kii hore uu naafeeyey ka labaad baa dedejinaya asagoon gawracayn muuna gawracin maalan bur buu ku dilay ama dhagax buu ku dhuftay dabeetana saasuu neef ku dhintay ama muusan ruuxdii dedejinine dhaawacii hore ayuu ku daayey wuu soo dul istaagay asagoo heli kara inuu gawraco muusan gawracin uu iska daayay dhaawacii hore iyo kii dambe ayuu labadaba ku dhintay labadaa jeerba neefkii xaaraan buu noqonaya bakti buu noqonaya sababtu waa maxay marka dee uu budh ku dilana dee waxaa wey neefku wuxuu noqonayaa mawquuda neefna ganac gooye buu noqonaya waaya hadduu dhagax ku dilay hadduu bur ku dilay hadduu waxaan gawracayn ku dilayba waxa wey de markaas mawquudu noqonaya haddii uu uusan dilin uu soo dul istaago isagoo birayn kara uu faraha ka qaado oo dhaawaci u daaya ha ku dhintee taasina waxay noqonaysaa in waxa weye maqduur calayhi neef la awooday in la bireeyo inuu faraha ka qaaday oo markaa wuxuu ku dhintay dhaawacii ee soo gaaray taasina xalaal ku noqon maayo ila waxaan hore usoo sheegnay ogaad haddii aad waxa weeye leeb ku dhufato oo aad soo gaadho iyadoo dhaawaca oo naf quman ay ku jirto waa inaad biraysaa haddaad bireen weydo xaaraan bay noqonaysaa baktiga waaya markan dambe waxa weye waxaa laga rabaa kan labaad inuu kii hore u magdhabo wayadmanuhu liaani wayadmanu aani اlawl kan dambe ee waxa weye neefkii waxa weye ganac gooye asagoo dee dhaawac culus u gaadhay ama la naafeeyey wuu magdhabaya maxaa yaele asagaa he asagaa ka dilay neefkii walow jaraxa sayda ugaadhii hadday dhaawacaan inaani laba qof mutacaaqibaani oo iscirbinaya oo macnaha kala dambeeya fandur eeg in dafafa aani kii labaad haddii uu dedejiyo ruuxdii macnaa dhaawac halisa u geyso oo mase asmana uu naafeeyo duuna alawali kii horese uusan dhaawac halisa ugeynin ugeysanin isla markaana uusan naafayn fa huwa sayidkaasi liaani kii labaad baa iskale wain dafafa alawalu kan hore haddii uu dedejiyo ruuxdiisa falahu asaga iskale wain asmana hadduu naafeeyana falahu asaga iskale kaa horaa iskale uma dabeetana in dafafa aani kii labaad uma in dafafa muxuuse u leeyahay wuxuu ku cadfayaa ismaanka markuu naafeeyo markan uu kii hore uu naafeeyey kii labaad haddii uu dedejiyo biqadci xulquumin wamarii'in labadii hungurigoyntooda guri cadda iyo kii madooba fahuwa xalaalu xalaal weeye wa calayhi waxaan laga rabaa kan dambe lilawali kii hore uu ku leeyahay maa naqasi wuxuu isku dhimay bidabxi gowraca waindafafa hadduu dedejiyo laa biqadcimaa isagoo labadii hunguri aan goynaynin oo mase lam yudafi uusan dedejin oo maato ku dhinta neefkii biljurxayn labadii dhaawac fa xaraama xaraam weeye wayadmanuhu athaani ogaadhi ugu magdhabayaa kan dambe lilawali kii hore wain jaraxaa haddii labadii ugaadhsade ay isla dhaawacaan ogaadhi macan wada jir mar bay waxa weeye nabarkii wada geysteen wadafafaa naftiina way dedejiyeen oo dhaawac halis labadooda u geysteen ama masazmanaa labadooda way wada naafeeyeen falahumaa way isku leeyihiin labadaba wain dafaf axadumaa midkood hadduu waxa weye nabar halisa u geysto oo naftii dedejinaya aw amase azmana uu naafeeyo duun alaakhari laakiin kale uusan waxa wey dadejin uusan naafayn falahu kaa dadejiyey ama naafiyey baa iskale wain dafafa waaxidu mid haddii uu dadejiyo waasmana aakharu mid kalena uu naafeeyo wajuhila la garan waaye asaabiqu midkii horreeye xaruma xaaraamu noqonaya cala almadhabi muctamad haddaan qaba markana waxaa weeye labadii saaid labadii ugaadhsade mar bay neefkii nabareeyeen ugaadhay isku mar ayay nabareen nabarka ay u geysteen waa nabar halis oo naftii dadejinay ama labaduba way wada naafeeyeen mar hadday laba nabaroo horese u wada geysteen ama ay wada naafeeyeen midba lugbuu ka jaray oo waxa wey leebkaga dhuftay maalan eh, ama xabaddii waxa falahum asayd ugaadhay way isku leeyihin marka waaya maadaamay u siman isku marna ay u geysteen haddii midkood uu waxa weeye uu naftii dedejiyo ama midkood uu naafeeyo midkii dedejiyey ama naafeeyeyba askale haddii laakiin midkood uu naftii dedejiyo midna uu naafeeyo oo la gara waayo midkoodii horeeyey ma nabarkaa halista ayaa horeeyey mise naafeyntaa horeysay midkii horreyey baa la garan waayo ugaadhi xaaraan bay noqonaysaa markan cala almadhab sababtu waa maxay meeshan waxaa kulmay xadri iyo ibaaxo yacni laba sababood oo midna neefkii uu xaaraameynayo xaaraan ka dhigayo midna uu bannaynayo xalaalaynayo ayaa kulmay waayo haddii uu tadfiifku horeeyey dadejinta nabarka halista hadduu horeeyey oo naafaynta dambaysay xalaal buu noqonaya haddii laakiin naafayntu ay horaysay oo marka hore neefkii lug waxa weeye uu ka dhaawacmay oo u fadhiistay kadibna nabar halisa lagu dhuftay oo dabeetana nabarka halista u dhintay markaana xaaraan buu noqonaya ila markanuu naafooy waxay ahayd inta la soo gaadho ilan ummad ba hadduu naafoobay ma kici kara sooma inta loo yimaado in la bireeyaaba saasay marka in dhaawac lagu dilo oo leeb labaad lagu dhufto oo lagu dilo leebkaa labaad ma banaaneen xaaraan bay mar haddii la garan waayo midkoodii horreeyey ma leebkii uu ku dhaawacmaa horreeyey mise leebkii naafiyey baa horreeyey xaaraan buu noqonaya maxaa yeel ijtamaca alxalaal walxaraam ulliba alxaraama kay qaacidadu ahayd hadday xalaal iyo xaaraan kulmaan xaaraantaa la xoojinaya ida ijtamaca alxaadir walmubiix qudima alxaadir halkaa inoogu joogo wallahu tacaala aclam wsala allahu waslm calaa nabiyina mxamed